alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam qaala asheekh raximah llah can caaisha radi allahu canha qaalat qaala nabiyu salى allahu alayh wasalam ida anfaqat ilmarأaة min طacaami beytiha gayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat walizawjiha ajruhu bima اktasab walilkhaazini mihlu dalik laa yanqusu bacduhum ajra bacdi shay-an xadiiskaasa inoogu dambeeyey min fawaaidi hada alxadiis xadiiska faa'iidooyinka aynu ka qaadanayna maxaa ka mid ah a ah. ana almarأata yajuusu laha an tunfiqa ma fi beytiha way lakin shardi baa ku xidhan gayr mufsida hadday leedahay odaygiyuu kula guursanba oo kharash waxa yarba ka dhamee <laughs> oo dabeetna biilkii baa go-ay una kolba ku dheh de waa agga waba <laughs> dagaal way jira xagga dawladda hoosaha <laughs> kaana laha ajruhaa bima anfaqat walizawjiha ajru bima ktasab walilkhaazin milu dalik halkaana maxaa laga qaadanaya khaazinkaasi haye inuu fr ajar isna ka helaayo markaa isagoo shaqaalaho lacag qaadanaya haddana hadduu si fiican uga soo baxo shaqadiisa iyo mas-uuliyadda u hayo xoolahaa isagu yuu lahaanin be inuu ajar ilahi agtiisa ku yeelanayo dalika fadl اllahi weeyaan wallahu waasicu aliim waasicun caliim laa yanqusu bacduhum ajra bacdi shayan mid walba sidiisi baa ajarki ilahay ugu dhamaystiraya markaa sadaqadu fadli weyn bay dee leeday markaa weeye waxaa kaloo laga qaadanaya qofku sadaqo shay uu soo shaqaystay amba isagu uu leeyahay hadduu idan guud bixiyo matalan gabadhii hadduu ka waa loo idmay inay wax ka bixiso iyadoon isagii ma bixiya aan ku odhan isagu markaa ma oga in wax la bixiyey in kale mararka qaarkood haddana ajarkii buu helaya ilahay agtiisa وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه qال جاءت way timi زaynب زaynب baa timi امرأة بن مسعوud waa xaaskii cabd للhi بن مسعوude faqالت waxay tihi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow inaka adigu amarta alyowma maanta waxaad martay bisadaqati sadaqadaa martay wa kaana cindii agtaydana waxaa ahaaday oon hayaa wa kaana cindii xulliyun dahab lii anigu aan leeyahay fa aradtu waxaan doonay an atasadaqa bihi inaan sadaqadaysto fa zacama wuxuu sheegtay ibnu mascuudin cabdillahi ibn mascuud oo dee zawjkaygii ahi annahu isaga iyo wa waladuhu ubadkiisu annahu isaga iyo wa waladahu ubadkiisu ah xaqu inay u xaq leeyihiin man cid tasadaqtu bihi axaqu ay igu xaq leeyihiin amba ay igu mudan yihiin man tasadaqtu bihi cid aan ku sadqadaysto calayhim yaga bihi ay bi bihada alxuliy faqala nabiyu sala allahu alay sl nabgu wuxuu yihi sadaqa ibnu mascuud run buu sheegay cabdillahi mascuud zawjuki ninkaaga iyo wawaladuka ubadkaaga ayaa xaqu u mudan man tasadaqti bihi calayhi cid aad ku sadaqaysto rawaahu albukhaariy xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ana almarأata yajuusu laha an tatasadaqa calى zawjiha bimaaliha alkhaas inay gabadha u bannaan tahay inay ubadkeeda iyo ninkeeda xoolaha ay gaarka u leedahay ku sadaqadaysto markay fuqara iyo dad baahan yihiin si gaara ah. weliba inay iyagu cid kale uga sii mudan yihiin sababtuna waxa weeyaan marka horeba nafaqaynta zawjka biilka macnaa ninka wixii cunayay iyo wuxuu xidhanayay wax lamid ah iyo ubadka toonna ma saara haweeneyda ma saara wardaan haweeneydii saarnayne o ninka lagu leeyahay iyadu waxaan waajibka ku hayn marka hore hadday shay sadaq ahaana u bixiso ajar bay ka helaysaa waxaa laga qaadanaya o kale fiqhu ibnu mascuudin cabdillahi ibnu mascuud iyo fiqigiisina aynu ka qaadanaynaa zacama ficilkaa ah waynu ognahay oo waxaa inta badan lagu isticmaala shayga aan dee xaqiiqada ahayn ya zacma اladina kafaruu an lan yubcasuu zacmatnii shayka walastu bshayki inama الshayku man yadubu dabiiba ninka tukubaya sheekh ayaa odol aan umooday maanhay bu ley waaban iska soconaya marka zacma waa hadal aanay markaa hubin weye fazacma ibn mascuudi anahu wawaladahu anahu wawaladahu xaqu man tasadaqtu bihi calayh cabdillahi bn mascuud markaa rasuulku ala sala slam uu markhaati furay haddaba culimadu waxay u badan yihin ana hadihi asadaqa laysat azaka alwaajiba wainama hiya sadaqatun sadaqatu istixbaabin waa sadaqadii tadawca sadaqatu atadawc wey waa sadaqa sunaahe laysat waajiba saa agood buu sheekhu markaa wuxuu ku keenay baabu sadaqati tadawuc buu ku keenay isagood muddo inuu ishaarayo in sadaqadani ay tahay tii sunnaha ahayd culimaduna ay badankooda ka qaateen laakiin culimo badan baa waxay idhahdeen wax alla wax caddaynaya ma jirto sadaqadani inay tahay waayo xulliyu bay tihi kaana cindii xulliyun lii ishaaraad laga fahmayo mooyaane caddayn gaaro looma hayo inay tahay sadaqadii sunno ahayd markaa sadaqadii waajibka ahayd gabadhu matalan dahab ay leedahay amba xolo kale leedahay haddii seke ka bixiso ubadkeedana way siin kartaa zawjkeedana way siin kartaa waayo marka horeba miday ku waajib ahayd inay biiliso maya ilaa culimada qaarkood ay ka soo gaadheen xataa zawjku sekada wuxuu siin karaa xaaskiisa lakin waa qowl daciifa ah qowlkaasi waalidkiina ma siin karo ubadkiisana siin maayo marka ay nafaqadooda ku waajibtay marka waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarkii saxaabada ridwan ullahi calayhim siday ugu degdegi jireen khayrka waayo rasuulku alayh الslat slaam wuu wacdiyey oo sadaqada ayuu ka hadlay dabeetana dee xoolo badan u haysaane dahabka ay xidhan yihiin intaasay bixinayaan oo rasuulku alay slat slam waa ka yihi ya macshar الnisa tasadaqna fainii ra-aytukuna akara ahli الnaar dumaro wax sadaqanaysa idinkoo naarta u badan baan arkay xadiiska aynu soo maree ciidda iyo ka warramaya jaaءat way timi zaynabu imraأaةu ibnu mascuud weyn cbdillah bn mascuud xadkiisii faqaalad waxay tihi ya rasuula اllah inaka adigu amarta waxaad amrad alyowma bisadqa sadaqaad amartay wa kaana cindii waxaa ahaaday agtayda xuliyu lii dahab aan leeyahay faaratu waxaan doonay an ataصadaqa bihi inaan sadaqarayso fazacama wuxuu sheegtay ibnu mascuudin cabdillahi bn mascuud anahu isaga isaga iyo wa waladahu ubadkiisu waladahu maxaa lagu kordhabay maxaa nasbiyey wuxuu ku cadfayay hada halkaa ku jirta ee de isamka anna ah anahu hadaas waa ismu anna soo maha wa waladahu way ku cadfantay iyo umadkiisu xaqu inuu xaq leeyihiin man tasadaqtu bihi calayhim cid aan ku sadaqadaysto faqala nabiyu sala اllahu alay sl nabig wuxu uhi sadaqa ibnu mascuud run buu sheegay zawjuki wa waladuki zawjkaaga iyo waladkaaga iminkana waa marfuuc sababto maxay zawjku waa mubtada axaqu ayaa u tasadaqti bihi calayhim cid aad ku sadaqadaysato iyagaa ugu xaq badan cabdillahi bn mascuud maada tacrifuuna can cabdillahi bn mascuud wa min ayi qabiilatin hu wamada qala mada wamada qaala canhu nabiyu salى اllahu alayh wasalam ya inay lugihiisa lugihiisa buurta uxud ay kaga colisin cabdillahi bn mascuud kana rajula qasira alqaamati naxiifan saxaabi aada u gaaban bu oo dhuuban haddana ilaa ay culimmadu yidhahdaan raggu markay fadhiyaan raggaa hore dee dad yar dhaadheer bay ahaayeen sidaa markay qaarkood u fadhiyaan inay cabdillaahi mascuud dherarka is leekaadaan cabdillahi mascuud <laughs> ragga fadhigoodaba inuu ku dhawaado inuu leekaado marka dee laguma dagmo weeyaan qofka suuraddiisa laguma dagmee haddana wuxuu ahaa horta waa ragga saxaabada ugu cilmiga badan wax yar baa ka cilmi badan saxaabada afartaa khulaafada ayay ka mid yihiin waa raggu rasuulku uhi qur-aanka ninka doonaya qur-aankiio daraya inuu akriyo falyaqra' biqira'ati ibni ummi cabdin cabdillahi ibn mascuud siduu akriya ha u akri isagoo habeen tukanaya buu rasulku soo baray alayه الsلatu slaam salaat الleil oo dee qur ku akriyaya salaaddii isaga markaa nebi maxamed aleyه الsalaatu wasalaam iyo abu bakr iyo cumar bay haayeen markaasuu rasuulku sidaa yihi marka wasl tucda baa ereyadiisi ku jirtay weydiiso ilahay waa kusiin doona waxad weydiista markaasi dabeetana arrintaasi waa bishaaro aad iyo aad u weyn cumar baa is uga dheera maanta xagga bishaarada abubakar oo bal cabd llahi ibn mascuud uga hore dabeetna waxaa arkay wui abubakar igaba sii horreeyey taa laftigeeda xagga bishaarada waayo de salaada iyo khayrka iyo qofka wax wanaagsan lagu sheego dadkaasi qiimo weyn bay la lahayd iyaga innaga madaxnimo iyo lacag iyo waxyaala kalaa laiskuga hambaleeyaay waxau yihi cbdillahi bn mascuud aayadi ma jirto ilaa waan garanaya ma min aayatin ilaa wa aclamuha aw acrifuha waktigay soo degtana waan garanayaa weli meeshay kusoo degtana waan garanayaa weli abileyli naزlat am binahaar am bisahli am bijabal ma habeen bay soo degtay ma maalin ma buur ma banaan haddaan ogahay bu uhi qof cilmiga dheer oo qur-aanka cilmigu dheer oon awrta kuga safar ku gaari karayana waan u safrlaa marka qur-aanka iyo tafsiirkiisaba aad iyo aad bu ugu horreeyey taabiciintii ka soo qaatay cilmiga faraha badnaana waxaa ka mid ahaa qataada oo ana tafsiirka ka wahayn sida mujaahidba uu yahay cabdillahi ibnu cabaas ardaygiisi qataama bin daam dicaama asadusi oo isagu cabdillahi bn sacuud reer kuufuha kuufu degay waxaa kaloo dhacdaysa inanku sheegay ardaygu sheegayay maalin uu caday amba geed wax ka goosanayey geed buu markaa saarnaa dabeetana dabayl baa soo dhacdo lugihiisiiba dhaqdhaqaajisay asxaabtii baa ku qoslay markaasay rasuulku ala sala slam maada tadxakuun min diqati saaqeyhi ya rasuul allah dee lugihiisaa dhudhufun baan ku qosleyna ninkaa dabayshiiba ay saa u dhaqaajisay dabeedna wuxu uhi buurta wuxud bay kaga culisay maalinta qiyaamaha miisaanka lugaha yar dhudhubadanks cabdillahi bn mascuud xaggay kaga culiseen buurta uxud bay kaga celiso buurta uxud waa dhowr kilomitr bay xagga dherarka oo keliya uta marka halkuu rasuulku sheegay in maalinta qiyaamaa la keeni doono arajul alcadiimu الsamiin laa yazinu cinda allahi janaxa bacudati oo aan ilaahay aragtiisa garab kaneeco la miisaanayn waa gaal marka cabdillahi bn mascuudna waxaa miisaanka u yeelay iimaankiisii iyo khayrkii uu ku sifaysnaa gaalkaana waxaa ka dhigay iimaankiisii mataa waxaynu ga soconnaa marka lama eegayo qofka suuraddiisa ilaahay subxana wa tacala qofkastoo bani aadan uu karaameeyey meel la dheeraan doono oo la qurux badnaan doono oo la cadaan doonaa jirte de haddaad xiise u qabto ood isleedahay aad aad u qurux badnaatood aada u dheeraatid weligaa iska raaxaysatidoo ya ya khaadib ayaa khaadib alxasnaa in kunta raaqiban فهذا hada zamaan lmahri fahuwa muqadamun iminkun iska sii bixi lacagta meerka xuracaynta ibnqayim wuxuu leeyay gabayy waysaasi ku jirtaaye waa un waktigii meherka bu yidhi imkaa lasii qadimaya meherka xurcayntana waad garanaysa wazawajnaahum bixuur ilcin waxa uu dhintay dhowr iyo soddonkii hijrada ayuu dhintay wa can cabdillahi inta badan haddaad aragto kutubta xadiiska oo magac kale aan la raacinin ayo cabdillahi mascuud waana ragga ugu axaadiista badan xagga axaadiista warinteeda marka la waana raggii bidcada aadka ula dagaalami jiray saxaabada ka mid ah iyadoo dhammaantood la dagaalami jireen hadalladuu ka tegay waynu garanaya soo maha nimankii inta masaajka iskugu yimaadeen xalqad xalqad u fadhiyey nina uu dul taagnaayo kolba amar siinaya u lahaa oo quruurux ku tirsanaya halliluu mia kabiruu mia boqol jeer laa ilaaha ila allah dhaha boqol jeer subxaan allah dhaha hadda nimankaasi khayr bay hayaan la socoryaa sida alad ula yaabay marka dadka ahlubidca iyo waxaa la radinayo waa in naftu ku tirahdo n dadkan khayrka sameynaya un maxaa ummadda ku dirayo ilan shaydanku xaggaas kaaga soo wareegaya bal dad intay masaajid ilahay iskugu yimaadeen laa ilaha illa boqol sheer dhaha alxamdu boqol sheer dhaha sidaa ku celcelinaya ayuu abu muusa alashcari ayaa soo maray radi allahu canhu markaa wuu diiday qadiyaddan naftiisu way diiday lakin uma odhanin waad qaldantin ee wuxuusi horta saxaabadii kale kaa cilmiga badnaydna ula tag markaa cabdillahi buu tago ku arrin aan diiday baan ku arkay masaajidka qoom sidaa xalqada u fadhiyo oo sidaa leh maadu diidid bu ihi su uhi hadalkaagaan sugay ra'yigaaga bal cidda sileeda markaa way kaaga sii aqoon badan tahay haddaad wax bidca aragto aad diidaysa naftaadu aanad hubin cid bidca ku sheegtay horta masaladii aad iska hubsataa dee muhiim dee dabeetna markaa muxuu yihi cabdillahi mascuud waa kii soo dur istaagay yihi waa rasuulkii ilaahay alayhi الsalaatu wasalaam weli dharkiisii ma baaliyoobin weelkiisina ma burburine amba waxaad la timaadeen wax ka khayr badan wixii nebi maxamed sameynay alayh الsalaatu wasalaam amba albaabkii baadidaad furaysa maxay ugu jawaabeen waxay abu cabdiraxmaan o waa quruurux yaroon ku tirsanayna un tasbiixda iyo caynkaas sulu dembiyadiina tiriya waxaan idin damaanad qaadaya inaanay xasanaadkiisuna idinkaa waxa weya khayrun baanaan ula jeednaa ma nuriidu ila alkhayr muxuu yihi marka wakam min muriidin lilkhayri lan yusiiba soo ma imisaa khayr doonaya aan siibin amba wax ka khayr badan wixii nebi maxamed baad iman doontaan amba dariiq dalaalad furaysa waxay dhahdeen saxaabadii waxay dhahdeen taabiciintii waxaanu aragnay raggaasi yowma nahrawaan maalintii caliy ibn abi aalib uu la dagaalamayay khawaarijta raggii seefahana la dhacayay xaggaa ka soo jeedinay ahaayeen kuwan takfiirka shabaabkan iyo waxa lagu sheegayo waxaa laga yaabaa inay oohinta iyo cibaadada iyo aada yaabayso ha ku dagmin markaa habeen o dhan bay salaatulail u taagayn rukab ilbacir laa yeshin lakin de cibaado marka bidcadii way isdhalaysaa bidcadu wuxu yhi shekh islam ibn tamiya taakay ku bilaabantaa marka dambana baac bay noqota baac waa markasa gacanta loo kala bixiyo ha yaryaraysan bidcada marka in yara ad iska sahashato ay sii badanaysaa marka dab waa laga yaba inanu qalbiga waxda bidcaba diidin de markaa bal subxaan allah iyo alxamdulilah bay khayrna way ujeedeen shaki kuma jira ina khayr ujeedeen weliba laa ilaha illa iyo alxamdulilah bay lahayen fadliga kuso hare adiga garanaya haddana sida loola dagaalamaya adiga arki iyo siday ku dambeeyeen ilan waxay ka dhigan tahay ninka bidco soo kordhinaya dariiq nebi maxamed kiisii aan ahayn buu leeyahay kanaa wanaagsan oo kii nebigu maraykanaa ka wanaagsan وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu uhi qال النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxu uhi ma يزaaل الرaجuل qofku ka suuli maayo yسأل الناasa dadka inuu wax weydiisto xatىa yaأtiya ilaa uu yimaado yوم القiyامة laysa fي wجهi maalinta قyaama ilaa uu yimaado laysa fي wجهi iyadoo wejigiisaba aanu ku harin muscaة لحmi ay qطcaة لحmi gobol yaroo in yaroo hilibina wejigiisiba uu diirmay متfق عalيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم mن سأل الناaسa qofka dadka wax weydiista man sأل الناaسa أمwaalahم qofka dadka weydiista xoolahooda تakaثuرا isagoo ku badsanaya maal urursa isleh faإنama yسأل جمرا dhimbiil buu weydiisanaya daba جمرا ay naaran falyستaqila ha yaraysto aw liystaktir amba ha badsado rawaahu msلم xadiiskana wuxuu tilmaamayaa dam اlmasأala wama fiiha min alwaciid labadan xadiisba saasay tilmaamaya su-aasha waxaa la dadka la weydiisanayo in la ceebeeyey iyo waciidka adaga kusoo arorhay marka asalku waa inaan dadka waxba la weydiisan oo xaaraam culimadu yihah lakin daruuro ayay xaaja hadday keensantunba qofkii loo ogoliyay dabeetna xaajadaasina markuu intaa uu helo waa inuu ka joogsado su-aashii aanu sii wadin lakiin qofku baabu su-aal hadduu isku furo baabulfaqri baa ilahay ku furaya sida xadiis kale bay tilmaamayso oo wuxuu noqonayaa kaladii yaakulu walaa yashbac mid wax cunayo haddana aan dhergeyn buu noqonaya waxaana u cunaya mana dhergayo waana ibtilaagay ka mid tahay ilahay baynu ka magan gelayna dadka kuwii masaakiinta qaarkood oo la yidhi way markii ay geeriyoodeen meelihii ay daadsadayeen wax ku guri jireen lacagta laga soo saaray waa la yaabay iyaguna maalin kasta waxa laga yaaba inay soo dawarsanayeen oo haddana markaa waa nooc imtixaana qisas baa la soo wariyaa ku saabsan su-aashaasoo waxaa la soo sheegay nin dictooro markaa kolley waan maqlay un hadalkaa ma hubo boqol kiiba boqol waase wax dhici kara nin ayaa wuxuu doonay jaamacaddii markuu ka takharujayay bal nimankan masaakiinta dawarsada inuu warbixin ka diyaariyo dabeetana wuxu uhi bal horta si ay arrintaasi u dhacdo bal aniga lafteyga horta a sheega tijaabiyo <laughs> dee kababuu soo noqon bu ihi halkaasaa ya qisas badan baan ka sheekeynaya nin kaloo isna yidhi bal sidaasoo dabeetana halkiiba ka soo noqon waaya qofkani wejigiisu buu diirayaa dee su-aasha bani aadamka la weydiisanaya bani aadam in wax la weydiista waa arrin culus markaa waa qof dee wejigiisii diiray marka hore hadduu markaa baahi keensatay de dhaliil ma laha oo wax ilaahay u baneeyey laakiin siduu markaa su-aasha wado inu iska wado wejigiisi buu diiranaya maalinta qiyaamaha u ciqaabanya markaa dembi buu ku jiraa isagoo weji diiran buu imanaya xadiiskan dambana inuu naar weydiisanayo tilmaamaya markastuu wax sii waxweydiinta badsado waa dhimbiishii dabka ahayd unbuu sii kororsanaya tii unbuu sii kororsanaya ha yaraysa dadka waxa weydiisanaya amba ha laakiin maxaa ku baxay qofkii baahi ay ku keentay ee man sa'ala annaasa amwaalahum takahura mid is yidhi halkan adigu maal ka samayso saa samee inta badan dadka dawarsadaana in badanoo ka midihi saasay u badayay dadka iska baahani maba laga yaaba inaan la ciddibo dareeminba lakin waxaad ku garanaysa qaarkood oo masaajidkan oo kale u ka kacaya dhaar buu maraya waxa weeye laba cisho afka oo xamaan saarin bu ohanaya waxaa dhacday qaarkood inaan ku aragnay casarkii oo kale maqribkii oo kale aan filaya inuu ahayd masaajid kale ninkii laba cisho xamaan cunay intii leeg bu haddana yidhi lacagta masaajidkaa looga soo ururiyena dhowr cisho ayay ku filaan karaysa marka inuu ka been sheegaya baad ayaad garanaysa ma yazaalu rajul qaala nabiyu sala allahu alayh waslm nebigu wuxu uhi ma yazaalu rajulu qofku ka suuli maayo oo rag iyo dumarabku doonaha noqday yasalu naas dadka inu weydiiso xataa yaatiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati leysa fii wajhi iyadoo wajigiisa ana kasugna muscatu ay qidcatu laxmin mutafaqun caleyh wa can hurayrata radi allahu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh man sa'ala annaasa qofka dadka weydiista amwaalahum takahuran liajli takahur inuu farabadsado awgeed oo aanay xaajo keenin fainamaa yasأlu jamra dhimbil dababu waa weydiisanayaayo falyastaqila ha yaraysto aw lyastagsir ama ha badsado waa hanjabaad macna waa waciid wa can الزubayr بن cawam radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alay slm qala wuxu uhi lian yaakuda inuu qaato axadukum midkiin xablahu xadhigiisa oo fayaأtiya uu la yimaado bixusmati اlxadab xidhmada xaabada ah calaa dahri dhabarkiisa uu kula yimaado kusoo qaado oo fayabiicaha uu iibiyo oo fayakufa allahu ilaahay uu kaga joojiyo bihaa iyada wajhu wejigiisa uu naarta kaga joojiyo ayaa khayrun lahu uga wanaagsan min an yas'ala annaasa dadka inuu wax weydiisto acطawhu ha siiyeen aw manacuuhu amba ha u diideen rawahu albukhaari xadiiskana wuxuu tilmaamaya waxyaala dadku aanay inta badan de jeclayn shaqooyinka aanay jeclayn oo inuu qofku intuu soo guro dadka ka iibiyo de waa shaqo iska yar hooseysa sida loo arkayo aragti ahaan oo qofka isle waa ninkaaga weynaaniy la ohan doonaa ad meesha waad ku ceeboobi doontaa laakiin marka la isbarbar dhigo labadaa waa waa risqi xalaala oo xooggiisa kusoo shaqeysay ninkaasi su-aashaa dadku wax weydiisanayo ilaah idankii haba siiyaan shaygii ha u dhiibaane iyo iyo arrintaa hore waxaa ka sahlan arrintaa hore arrintaas waaba xalaal lakin de waa istiqnaa can annaas baanu samayn marka xadiisku arrimihii horun buu sii dhiiri gelinaya waxaa kaloo dhiiri gelinaya xadiisku inuu qofku gacantiisa ku shaqayso camaluliyad walow markaa wax yaroo shaqo gaaba markaa hoosaba ha qabtaba hadduu dooneen uu ku asturayy ama mushaarkeedba aadu yari wcan zubayr bn cawaam radi allahu canhu can nabiy sala la ala sl qal wuxu uhi an yaakuda inuu qaato axadku midkiin xablahu xadhgiisa fayaati la yimaado bixisbati calaa dahri dhabarkiisa uu kusoo qaado fayabiicaha u iibiyo fayakufa allahu biha ilaahay sababteeda uu kaga joojiyo subxaanaه watacala wajha wejigiisa ay can su-aali الnaas uu kaga joojiya waa ka go-ame ayaa macn ahaan ku jirtee su-aasha dadka uu kaga joojiyo ayaa khayr lahu uga wanaagsan min an yasl الnaas dadka inu wax weydiisto caddow ha siiyan aw mancahu amba hu diidan qofkii laakiin baahi iyo daruura keentay isaga waa u jaais wa can samura bn jundub radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى اllahu alay sl rsulku wuxu uhi almas'alaةu su-aashu kadun waa xagasho yakudu bihaa uu xaganaayo alrajulu qofku waja wajigiisa uu xaganaayo ilaa an yasala inuu weydiisanayo mooyaane alrajulu qofku sulطaanan qof madaxa inuu wax weydiisanayo mooyaane aw fii amrin amba arrin uu u weydiisanayo arrinkaas oo laabudda minhu laga maarmaana laabudda minhu uu ka maarmi waayo oo daruura xadiiskana arrintii hore ubu sii adkeynaya laakiin waxyaala laga soo reebay baa jiro oo aan su-aasha dhaleecay dhaleecaysanaan ku jirin qof madaxa in wax la weydiisto iyado arrinta lamid maaha iyadoo ilka wanaagsantii laftigeeda la iskama daayo lakiin haddana way banaan tahay oo waayo qofkani wuxuu hayaa xoole umadeed buu hayaa dadkan ayuu hayaa marka dee inuu wax weydiisto markaa looma diidin uu ku dhahdo markaa waxaasaan u baahanahay matalan dowladdii uu weydiisto haddii marka aanu dii suldaani weydiisanaynina inay arrintaasi wax daruuriya noqotay oo inuu dee weydiista ay keensatay u dee gaajo dhimanayo amba markaa dayn culus dayn lagu leeyahay uu iska bixin kari waayey waxyaalahaas oo kale marka qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam almasأala su-aashu ay masأalaة الnaas kadun waa xagasho yakudu biha arajulu wajhu qofku wejigiisa uu xaganayo biha rajulu wajhahu ilaa an yasala inuu weydiisan mayna arajulu qofku sulطaana qof madaxa wax weydiisanayo mooyaane aw fi amrin amarin uu ka weydiisanayo dadka laabudda min laga marmaan marka kadugina waxa lagu fasiray waa khadashun aw atharun fi lwajh waa xagashada wejiga lagu sameeyo halkaa waxaynu kaga soo baxnay markaa asadaq sadaqatu tadawuc baabu qismi sadaqaat wuxuu baab yahay qeybinta sekada marka aayaddii baa dee inagaga filan inama asadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafati qulubuhum wafi اriqaabi walghaarimiin wafi sabiil lah wabni sabiil fariidata min allah wallahu calim xakiim haarimiintuna waa kuwa daymoobay ama markaa qofku naftiisa ha u daymoobo amba islaaxi daati اlbeyn inuu dad oo uu isagu ka hagaajinayo dhexdood wanaajiyay o isku dhacay inuu deynkaa isagu dhabarka urinto tusaal ahaan laba qof oo deyn isku lahaa iyagu isdilayay amaba markaa culays uu kala haystay ayuu kala hagaajiyay wuxu uhi deynkaana anaa bixinaya وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه qال وxu qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku وxu uhi laa تxilu xalaal maaha الصدقة صدقadu xalaalu maaha لغaniyin mid maalqabeena إlaa لخaمسaة شhan mooyaane لcaamilin عalayha mid ka shaqaynaya aw rajulu nin ishtaraaha ku iibsaday bimaalihi maalkiisa ku iibsaday aw ghaanimin ama mid deymoobay oo islaaxi dat lbeyn u deymoobay aw kaazin ama mid duulay fii sabiili اllaahi alla dartii uu duulo jihaad ku jira aw miskiinin ama miskiin tusudiqa caleyhi lagu sadaqadaystay minhaa sekadii wax lagaga sadaqadaystay oo faahda u hadiyeeyey minhaa xoolihii wax ka mid a ah, liqaniyin mid maalqabeen u hadiyeeyey rawaahu axmedu wa abu daawuuda wibnu maaja wasaxaxu lxaakimu waucila bilirsaal waucila xadiiska waxaa lagu cileeyey bilirsaali inuu yahay xadiis munqadic ama markaa ay nabi gaadhin aleyh الsalaatu wasalaam xadiiskani wuxuu daliilyu sheekh usoo qaatay ana alganiya laa yajuusu lahu laa tajuusu lahu aلsadqa walaa yusrafu ilayha qof ganiya sekada la siin maayo laakiin shantan arrimood wuu kusoo geli karaa iyagu kuxiisha behe lamid ah inuu caamilo calayha yahay hadduu hadduu hani yahay maalqabeenah hanigana waxaa lagu qiyaasaya intii sekada laga qaadaye oo laakiin isagii dee uu shaqaale ka yahayba uu ka shaqeeyo amba uu soo ururinayo markaas sekada mushaahar ahaan oo kale oo looga siinaya ama wax lamid waa laga loo arko dee wuxuu soo gudagelaya walcaamiliina calayha bu hani baa noqday markaa wuu shaqaysta wey hadduu maalkiisii ku iibsadana waa sax oo siduu dee qof baa maalkii sekada marka la siiyo qofki isagaa mulkiyey soo maha wuu sii iibin karaa soo maha hadduu dee iibsaday markaas sekadii way soo gashay lakin lacagtiisi way soo gashay amba wuu daymoobo naftiisu wuu daymoobay amba waliba haaribka inta badcba waxay ku fasiraan de iyadoo ta kalena soo gudagelayo qofkaa qaniba ha noqdee lakin dad kale islaaxinaya daynkaa soo qaaday rajulun taxamala xamaala sida xadiis kale ku aw qaasin fi sabiil lah amba inuu jihaadka ku jirayo mujaahidiinta uu ka mid yahay oo dee wa fii sabiili الlahi buu markaa soo gudagelaya aw miskiinatu sudqa caleyhi minha ama qof miskiina ah sadaqadii la siiyey markaa hadiyad buu sii siiyey qof kale taasina way u banaan tahay oo hadiyad bay noqonaysaa sadaqa noqon mayso sidii bariirada radia allahu canha hilib baa loo soo hadiyeeyey dabeetna rasuulka aleyه الsalatu slam muxuu sheegay hilibkii mee buu yihi markaasayna waa loo soo hadeeyey waa sadaqo lagu sadaqanaysa marina su iyada sadaqay ku tahay lakin inaga hadiyad bay inooga noqonaysaa iyada waxaa kaloo kamid ah qofka musaafirkaa laftigiisa ee qaniga ah musaafir yahay oo qani uu yahay markuu gurigiisii joogo dhulkiisii joogo lakin aanu xaaladdan waxba haynin ilan safarku sidiisu culaysu yahay oo sahaydii ay ka go'day markaana wuu soo gudagelaya wa can cubayd illaahi bn cadiy bn waxaa laga soo wariyey ana rajuleyn laba nin ayaa xadathaahu u waramay annahumaa in labadoodaasi atayaa inay u yimaadeen rasuul اllahi salى اllahu alay sl rsulka alle yas'alaanihi iyagoo weydiisanaya min asadaqati sekada wax ka weydiisanaya faqallaba wuu ku rogrogay fiihimaa labadoodaasi albasar aragga kor iyo hoosba uu eegay rasuulku nimankan markaa su-aasha weydiisanaya fara'aahumaa wuxuu arkay jaldayni inay yihiin laba xooga oo gacantooda iyo xoogooda ku shaqaysan karaya fa qaala uhi in shi'tumaa haddaad doontaan acdaytukumaa waan idin siini walaa xadda waan idin siini haddaad doonaysaan laakiin walaa xadda ay walaa nasiiba nasiib iyo qeyb kuma laha fiihaa ay fi sadaqati sadaqada liqaniyi mid qaniyi nasiib kuma laha la xadda nasiibu mu aha nin markaa wey fiiha fi sadaqati liqaniyin mid aniya oo maalqabeena wax nasiibu kuleeyahy ma jirto iyo walaa liqawiyin mid xoogan oo muktasibin shaqaysanaya kaasina malaha rawahu axmed waqawaahu abu dawud wanasa nasaa-iy xadiiskan wuxuu dalilu yahay sidii xadiiskii hore kow inaanu qofka qaniga ah sekada aanu la siinaynin oo aanu xaq u lahayn ujeedadiisa kadalka ahaaba mesha ka baxaysaba tuukadu min aqniyaahim faturadu ila fuqraahim qofka saasoo kale isagu maalba yuu haysanaya lakin jirkiisa ku oo maal ku maal ku helaya qof baa uu uu xoogan yahay amba markaa xoog oo keliya waxa kamid a ah dee xirfadda oo qof farsamo iyo wax garanaya oo shaqaysan karaya oo shaqadiina heli karaya haddii laakiin uu xoog yaho shaqadii ba aanu heli karaynin ama meeluu ka shaqeeya ba aanu haynin ya amba culays kale u haysto markaa kaasa ayuu ka baxaya ee inuu yahay xoog kow isla markaana uu yahay muktasib mid kasban karaya oo dee shaqaysta haddii markaa aanu uu kasban karay lakin aanu soo shaqaysama karayni meel uu ka shaqeeyey ba aanu waayey amba dee la xidhay amba wax lamida amba dee ka kala haysto dee mise dhinac kale ka soo gudagelaya faqiirkii buu noqonaya xadiiskana wuxuu markaa soo kordhiyay liqawiyin muktasib waxaa laga qaadanaya halkaa in la hubsan karo dadka sekada la siinaya hadday yidhahdaan fuqaraanu nahay bal horta in la iska hubsanayo oo la hubsanayo meesha inay xaqiiqa sheegayaan iyo kale ana rajulayna minma xadatahu waxay warameen anahumaa labadaasi ata ayna u yimaadeen rasuul اlahi salى اlahu alay slm iyo salaanihi iyagoo weydiisanaya min asadaqa sadaqadii wax ka weydiisanaya faqalaba fiihima waxa uu ku rogrogay albasara araggii oo kor iyo hoos buu eegay fara'aahumaa wuxu arkay jaldayni ay qawiyeyni inay xoog yihiin wa kun rajula cala alahwaali jaldan washiimatu kasamaaxati walwafaau gabaygii imaam shaafici watii ku jirta faqala wuxu uhi in shiituma haddaad doontaan acdaytukuma waan idinsiini walaa xadda fiiha nasiibkuma laha liqaniyin mid maalqabana walaa liqawiyin muktasibin iyo mid xoogan oo shaqaysanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska haddii qofku uu yidhaahdo miskiin baan ahay waxba haysto wax caddaynayana aynaan iyo wax diidaya aynaan haynin intiisaa loo raaci karo oo rasulka ala sla slam waxa ay sheegteen kuma diidin inay su inay dee weydiisteen kuma diidin lakiin wuxuu u diiday inaanay ahayn dadkii sekado markaa jirhkoodii u eegeyna xoog yihiin wa can qabisa binu mukhaariq alhilaaliyi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alay sl rasulku wuxu uhi ina laa taxilu xalaal maaha ilaa liaxadin halaatatin saddex midkood mooyaane su-aasha bani aadamka la weydiisanaya xalaal maaha rajuli nin taxamala qaaday xamaalatan dayn faxallat lahu xalaal bay u tahay almas'alatu su-aashu xataa yusiibahaa xataa ilaa yo yusiibahaa uu helaayo ay alxamala wixii uu qaaday uma dabeetna yumsiku uu ka joogsanaya mar haddii intii uu helay deynka ahayd waa inuu su-aashii ka joogsado wa rajulu nin asaabatu ay ku dhacday jaa-ixatun ku dhacday aafaa ku dhacday aafo ijtaaxad tirtirtay baabi'isay maalahu maalkiisi faxallat lahu lmas'ala su-aashu waa u xalaal xataa yusiiba ilaa uu helay qiwaaman min cayshin wax nolol ugu filan qiwaaman min cayshin wax nolol ugu filnaanaya wa rajulinka saddexaad waxa wey nin weeyi asaabathu ay ku dhacday faaqatun faqri ba ku dhacay asaabathu faaqa ay faqrun xataa yaquuma ilaa ay istaagayaan halaaثatun saddex min dawi lxijaab ay min dawi lcuquul dadka ahlulcaqligaa ka mid ah, oo min qowmihi qowmkiisiia ah. oo maxay odhanaya markaa markay istaagaan waxay ka markhaati kacayaan laqad asaabat waxaa ku dhacday fulanan hebel faaqat baahi baa ku dhacday faqri baa ku dhacay faxallat lahu lmasala kaana masaladu xalaal bay u tahay xataa yusiiba ilaa u helay qiwaaman min caysh waxay noloshiisa ku joogsato oo ku noolaado famaa siwaahuna wixii ka soo hadhay ee min almas'alati su-aashaahi yaa qabiisatu qabiisow suxtun ay xaraamun xaraam weeyaan yaأkuluhaa u cunaya saaxibuhaa suxtan xaaraan buu cunaya weligiiba dadka weydiiso ha siiyaane haddii aanu saddexdaa sifo soo gudagelaynin xaaraan buu cunayaa rawaahu muslimu wa abu dawuud wa bnu khuseyma wa bnu xibaan xadiiskana markaa wuxuu sii adkeynayaa su-aashaa dadka la weydiisanaya wax bannaan inaanay ahayn marka qabisa بن mkhariq alhilaali min bani hilaal waa qabiil ka mida qabaa'ilkii carbeed oo kasii mid ahaa qoladii la odhan jiray caamir binu sacsaca bani caamir maymuna bint اlxaarith alhilaaliyati xaaskii nabiga bani hilaal ahayd iyo cabdillahi bn masud cabdillahi bn cabaas iyo khaalid bin walid hooyadii iyo hilaaliyiintu markaa waa qabiil weli haddaa way sii joogaan taqiyadiin alhilaali sheekha caalimka weyn oo dhinaca maqrib alcarabi iyo jihadaasay weliba markaa degan yihin in almaslata laa taxilu ila salaasatin rajulu taxamala xamala taxamala xamala waxa weeyaan dafca niزaacan qaayiman bayna daa'ifatayn laba kooxood oo isdilaya amba laba qof oo isdilayo xoola isku haysta dayn baad iga qaadatay ad iga qaadatay ambaba sida kale isku dilaya oo dadkan matalan qabaa'ilkan isdilaya odayaashan dhex galoo kalea ayaa wuxu uhi war dhegeysa maxaad isku haysataan waxaa ama maxaad isku haysaa saa iyo saas waar anigaa maali adigana lacag baan ku siinaya intaa qaado adna intaa qaado ordo nin walaba arigaaga raaca iyo geelaaga sidii bay ku kala tegeen soo qaaday soo ninkaasi su-aal baa u banaan ihahdo war hawshaasaa dhacday hala siiyo sekadii waa laga soo bixi ka kalena waxa weeyaan jaayixa ku dhacday jaayixada waa maxay waa masiibo deg deg u timaado tusaale ahaan xoolihiisiibaa gubtay oo kale bakaarkiisiibaaba gubtay amba wax lamid ah waa jaayixa oo waxaanu aadamigu ku bay yidhahdeen culimadu hiy alaafa aلsamaawiya alati laa sunca laha liaadamiyin fiiha kalbaradi wالsayli wالnaari wاlfaydani wanaxwi dalik waa daadkii iyo dabkii iyo fatahaadihii iyo waxaa dee xoolaha baabiya ijtaaxat ijtiyaax ijtaaxat اlquwaatu calى اlmadina wa inaga imika idcadaha ka maqlay ciidamadiiba magaalooyinkii galay jiiray marka qiwaam ibnu cayshna waa sadaadan min caysh sida riwayadka qaarkood kuso aroortay qiwaamna wa ma yaquumu bxaajat insan wayasudu bihi khalatahu waa wixii qofku daruurigiisu ku taagnaa waa wixii noloshiisu ku taagnayd weyaan cayshna waa nolosha faaqana waa faqrun shadiid aada u daran haddaba maxaa kan saddex saddex qof baa loo shardiyay inay ka markhaati kacaan kan dambe sababtu wax kale maahae kaa hore isagu waa wax la arkaayo kan maalintuu gubanayay amba waxaan de waa wax deg deg yimid ninkani si tartiib tartiiba nin qaniya buu ahaa maalqabeena way dhacdaayo dee dad baa iyagoo xoolo leh uun xoolahoodii si tartiib tartiiba uga dhamaadaan ay isagoo ka faramaranba oo intaasoo dayna lagu leeyahay oo baqaarkiisu kacay san kale ku dhaceen markaa waa inay maadaama isagu saa sheegtay markii hore waxa lagu ogaa soo maha inu maalqabeen yahay saddex nin oo reerkiisa ah saddex nin oo qaraabadiisa ah oo dee xaaladiisa iyagaa u warhaye waxaa dad kale looga dhigi waaya iyagu way u warhayeen inta badan walaaladii adeeradii ilma adeeradiis saas inay idhahdaan waxaanu markhaati ka nahay ninkaa hebel inay dhibaatadaasi ku dhacday alxija waa alcaql alcaqlu alxija alxijru lidhi xijr marka caqligu asalkiisu waa shay shay qofka ka joojinaya caqli waa dabar dhawi lxija waa dhawi lcuqul ilaa iyaguna idhahdaan intaa wixii ka soo haray qofku xaaraan buu cunaya wi marka xadiisku intaa wuu ka dheeraay wuxu uhi qabisa bnu khaarij taxamaltu xamaalatan fa ataytu rasuula اllahi salى اllahu alay slam anigaa dad markaa ishaystay daynkoodii qaaday dabeetana rasuulkaanu yimi alayh الsalaatu wasalaam markaasaan u sheegay o suu sidaa ii sheegay bui waayahay saddex xadiis baa inoo hadhay majaladkiina wa iga dhamaanaya waktigiina uu gaadhay barale hada masaaci baan idin ku durkaynaa وعن cبدالمطلب بن ربيعة بن الحاrث رضي الله عنه qال وxu qال رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulk u iن صدقة صدقadu laa تنbغي xلaaل maaha لآli محamdi reer محamed xلaal maaha أهلbeytka إنma hiy أwsاk الناas waa dadka wasخdoodii و في rواية wrin kale waxayd وإnahaa iyadu صدقadu laa تxiل xلaaل maaha لمحamedi وalaa لآli محamedi نeبi محamed iyo ehelkiisa toona rwاه msلم markaa sekda dadka aan la siinayn maxaa kamid aanay u banaanayn أهلbeytka sunno iyo faraltoona uma banaana waayo sekadu waa uskaga layska maydhay buu nebigu uhi o innaga inooma xalaalaha wa can jubayr bni mudcim radi allahu canhu qal mashaytu waan socday ana aniga iyo cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu ila nabiyi salى allahu alيه waslam faqulna waxaan idhi ya rasuul allah rasuulki ilaahay oo acdayta waad siisay bani lmuطalib reer bani lmuطalib min khumusi khaybara khaybar khumuskiisii baad wax ka siisay wa taragtana anagana waad naga tagtay wa naxnu anagu iyo wa hum iyagu bimanzilatin waaxida derajo keliyaanu taaganay xagga marka la eega abtirsiinta dee laba qabiil saddex qabiil oo ilmaadeera baanu nahay iyagiina waad siisay annagiina waad naga tagtay faqaala rasuulu llahi sala allahu ala sl rasulku wuxu uhi inama inamaa banulmualib waxay ahaadeenu reer banulmualib wa banu hashim shayun waaxidun shay keliya marka aalubeytku waa iyaba haddaba la is weydiinaya horta waxaa la isku waafaqay aalubeyt inay yihiin dee bani hashim intoodii muslimiin tahay cabdimanaaf baa wuxuu dhalay afar nin oo kale ahaa hashim muطalib nawfal iyo cabdishams afartaas ayaan maxaan ku ihi hashim muطalib nawfal cabdishamsi cabdishamsi waa qoladii usii badnaydoo waa reer ban umaya umaya binu cabdishamsi weeyaan marka ayaa ka mid ah cuثmaan binu cafaan iyo mucaawiya binu abi sufyaan iyo qolooyinkaaso dham waayo waa banu cabdishams jubayr binu mudcimna waa nawfal banulmuطalib imaam shaafici baa banulmuطalib ahaa saxaabadana rag baa ku jiray lakin aada umay fara badnayn dee bani hashim aynu garanayna markaa reer bani hashim sekadu xalaalu ma aha laakiin xaq ay xuquuqda leeyihin waxaa ka mid ah khumuska inay leeyihin waclamu anama ghanimtu min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidulqurba dulqurbagaasi waa waa qaraabadii nabiga alayh isalaatu wasalaam sekada markaa haniimada shan meeloodoo meel bay leeyihin ayay wax ku leeyihin markaa reer banu haashim iyo reer banu mudalib buu rasuulku siiyey alayh isalatu salaam labadii qoloo kale cabdishamsi oo uu kasoo jeeday cuثmaan bn cafaan iyo rag badan oo kale ay kasoo jeedeen iyo banu nawfal nawfal oo ka soo jeeda ka soo jeeda jubayr bnu mudcim iyagiina musin marka waxay is ihahdeen de markaa ahlubeyt ahlubeytka idin laftiinu miyaydan ahayn markaa rasulku muxuu uhi inamaa banu hashim wa banulmuطalib shayun waaxid haddaba reer banu hashim waa isku waafaqay xadiiska nebiga waxaa laga qaatay oy culimo badani ka qaateen in reer banulmuطalib ay ahlubeytka ka mid yihiin iyaguna aan sadakada la siinaynin waayo shayun waaxid weeyaanoo xadiiska waxaa kusi jirtay ma kala tegayaan fii jaahiliyatin walaa fii islaam may kala tegin sababtuna wax kale maahae iyagoo abtirisiin ahaan siman matalan markii rasuulka alay slat slam la cunqabateeyey iyo eelbeytkiisa sanadkii saddex sano markii ay buurta ku jireen shicbu bani haashim reer banumudalib iyagay raaceen reer bani haashim bay raaceen oo halkaasay dhibaatadii la dareemsanaayeen laakiin labadan qole kale ee nawfal iyo cabdishams qurayshtii kale iska raaceen marka sidaa way si gaara iskugu sii xidhnaayeen banulmuطalib iyo banu hashim marka waxaa la isku haysaa ma banulmuطalib ma ahlu beytkii kamid yihin mise kamid maaha وعن أبي rاaفع رضي الله عنه أن نبya slى الله علي sل نبgu bacث u diray rajula nin calى صدقةi صدقadii buu diray min bني مkزuم reer bني مkزuم ninkaasoo min bني مkزuم ahaaday faqاla wuxuu ku uhi لأbي rاaفع isxabnii fa inaka adigu tusiibu minhaa waxbaad kasoo heli doontaa sikada anigaa laydun inan soo ururiye de adna raacoo kaale gacan yaray noqo waxbaad heli doontaa qaala wuxu uhi xataa aatii ilaa anu utagaya annabiya sala llah alay sl nabig waan iska hubsanaya oo faasaluhu aan weydiinayo bal horta sugu raaci maayo ilaa nebiga aan u tegayo xataa aatiya nabiya sala llah alay slam faasaluhu aan weydiinayo fa ataahu waa uu tegey rasuulka alayh slat slam fasalahu weydiiyo faqala wuxu uhi mawla alqowmi qowmka kay xoreeyeen amba addoonkooda ahy min anfusihim nafahoodu ka mid yahy wa inaa anaga haddaan nahay ahlubeytka laa taxilu lana sadaqa sadaqadu noo xalaal maaha marka raaficna abdiraaficna waa mawlaa rasuuli lahi sala allahu alay sala slm int badan aragnay marka mar haddii ahlubeytka aanay xalaal ahayn dee ka mawlahooda uu ore xoreeyeyna iyagu mu kamid la siin maayo waynu ku celin doonaa insha alla xadiiska ayo inta hadhabe waa inoo sabtida waynu soo qaadano isla kitaabkan iyo awaaidii labadaba